subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waa subaxnimo isniin ah taariikhdan ay ku beegantahay labaatanka bisha kooiy tobnaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobada saaki aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah xaaladda magaalada garoowe ee caasimadda maamulka puntland ayaa la sheegayaa in ay tahay mid aada u kacsan shacabkii ku dhaqnaa magaaladaasi ayaa inta badan ka barakacay khilaafka udhexeeya siyaasiyiinta iyo xubnaha khilaafka udhexeeya siyaasiyiinta mucaaradka iyo xukuumadda siciid deni ayaa cerkaas kusii shareeray mudaxileedka madaxweynaha maamulkaasina wuxuu ku dhow yahay gebagabo ismada dhaqanka puntland waxay ku baaqayaan in xal waale laga gaaro khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka qodobadaasi ayaan xooga ku saari doonaa barnaamijka inta uu socdo anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinaya xubintii kalmaan ayaa qayb ka ah waa mar kale falqaynta wararka

xataa jilash moodeene walba goolku jira maaha macdan buurtu sheetaala cilmiga inbadan heere xataa jilash moodeene

markii aan baroor dhiibo baaqayayla garan doonan waxaan ahay bukaan soon baaqayayla garan doonan waxaan ahay bukaan soon keligay haddaan booy haddii aan baroor dhiibo ambaroorbiico baaqayayla garandoor waxanahay bukaansoor baaqayayla garandoor waxanahay bukaan soocod heestaasi waxay daafur u ahayd barnaamijka falaqeynta wararka oo subaxalba aad ka dhegeysataan idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland waxaa ka taagan cabsi aad u xoogan iyadoona laga cabsi qabo in ay ku dhex dagaalamaan ciidamada maamulkaasi iyo ciidamada mucaaradka puntland doorashada murunka uu ka taagan yahay ayaa cidba dhinac walba waxay ku adkaysanaysaa rabitaankeeda madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni waxa uu ku baaqay wada hadal uu la galayo xubnaha mucaaradka dhismada dhaqankan wuxuu ugu baaqay inay dhexdhexaadiyaan siyaasiyiinta ishaya hase yeeshee dhinaca kale ee mucaaradka waxa ay sheegeen in wadahadalkaasi ay gol yihiin laakiin madaxweyne deni uu ciidamo aada u tiro badan kusoo daabulay magaalada garowe caasimadda maamulka puntland maalintii shal ahayd ilaa saaka waxaa magaaladaasi ka qaxaya shacabkii ku dhaqnaa iyadoona shacabka inta badan magaalada ay ka baxeen sida ay dadka deegaanka ay sheegeen shacab ka qaxay magaalada garowe ee caasimada puntland ayaa duleedka magaaladaasi gaari kula qilimay waxaana halkaasi ka dhashay dhimashii dhaawac soo gaaray dad isku qoys ahaa oo ka qaxay magaalada isla markaana ee ka cabsi qabay in dagaal uu markaasi ay la kulmaan ee gudaha magaalada garowe siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo dhaqanka soomaaliyeed waxay ku baaqayaan in wada hadal la yskugu yimaado oo la joojiyo xabada ama gacanka hadalka maadaama mudaxileedka madaxweynaha puntland uu dhamaaday siyaasiyiinta mucaaradkana ay ku adkaysanayaan in la qabto doorashada xilligeeda hase yeeshee xukuumadda siciidani iyadan waxay ku adkaysanaysaa in ay puntland ka hirgelinayso doorasho qof iyo codda arrimahaasi oo dhan ayaa murunka keenay waxaana laga cabsi qabaa in mar kale dagaal uu ka qarxo magaalada garoowe xilli dadkii ku dhaqnaa magaaladaasi inta badan ay ka barakaceen cabdiraxmaan cabdulle idriis oo si dhow ula socda xaaladda puntland ayaan wax ka weydiiyey sida ay ku dambeyn doonto puntland maadaama puntland inta badan ay deegaanada ahayd mid xasiloon haatan cabsi badan ay ka taagan tahay magaalada garoowe runtii horta khilaafka oo doorashada inta badan puntland waxay oleedahay xooahay wax asal oo ay oleedahay waayo mar walba soo dhici jirtay markii xilligaa la gaaro dhowr jeer maanta ka hor waxaa maaratay dhibaato ka dhacdayo khilaafka uu soo maray asliyana doorashada mar walba doorasho markii la qabanayo khilaafka uu yimaadaa hadda puntland waa laba gurweed oo isoo haystaan maamulka oo hadda joogo waktigan uu ka dhamaaday xilli oo wartigiisa uu gabagaba ay tahay wuxuu waxaan qabanayaa doorasho oo qof iyo cod ah madaxda mucaaradka waxay leeyihiin waxaas dhabka ma ahee aakhirka marka ugu dambeyso hore waa inuu yidhaahdo doorasho codaan qabanaa marka muddaha lii siiyo sidaas u maaratay baarlamaanka ka codsado baarlamaankan markaas ugu daro qorshahaas u socdaa ama muddo kororsi u socdaa sidaasay leeyihiin marka waa sax way taataagneed awalba laakiin shalayto waxaa soo kordhay in oo ahay ciidamo qeyb badan oo magaalada soo geliyey marka magaaladii waxaa ka dhacday shalay dadkii mucaaradkii way soo istaageen marka waxaa ka dhacday shalay in cabsi xoogana dadkii gashay shacabkii soomaaliyeed ee meesha deganaa qaxaa ku yimid marka sidaasay maraysaa hadda marka saakii xoogaha aan hadayno ismadii markala kacay waxaa joojiya ciidankana magaalada ka saar wuuna ogolaaday sida xogta aan ku helayo marka xaaladda way taagan tahay marka xaaladda iyadoo sidaasi ay u taagan tahay dhinacyada ay ismari laayihiin shacabkiina ay wajahayaan culeys aada u xoogan oo hataa magaaladii garoowe ee caasimadda wahad puntland ay ka bilaabatay inay dadka ka qaxaan maxaa xal u ah marka shacabka runtii waxaa xal u ah in la heshiiyo oo shacabka in la heshiiyo la tuso oo arintan wadahadal lagu dhameeyo way wada hadli karaan inay wada hadlaana muhiim ah sidaasaa marka bulshada ay maarata ku laabkawsan kartaa ayna maaragtay eh, muxuu ahaa inta qaxdayna ay kusoo laaban karaan laakiin hadii la waayo in la wada hadlo eh, waxaa muuqata taagtaag ciidan ishor fadhiyo ciidamo soo galayo waxaasaa muuqanaya marka shacabkii inay qaxaan bay noqotay marka ani waxaan isleeyahay eh, wadahadal hadii uu maaragtay ay ogolaadaan madaxda shacabka markaas uu meel uma soconay wuu joogaa laakiin hadda ma muuqato wadahadalna ma muuqdo waxaa muuqata marka inayn wadahadal jirin oo la isdilayo marka xabada dhexeysa dhexaada a jiraa sidaasay ku diidan yihiin marka ina magaalada ay joogaan inay qaxaan doonayaan walaal ismidii waxa xalin lahaa iyaga ayaa iskhilaafsan hataa madaxweynaha puntland maandhawood wuxuu ku dhawaaqay inuu ogolaya wadahadal halka mucaaradka ay iyagana ay sheegeen inay soo dhaweeyeen wadahadalkaasi laakiin magaaladii ciidamo kusoo daabulaya marka hadii ismidi ay iskhilaafsan yihiin oo siyaasiyiintii halkaasi ay kala joogaan soo ma muuqato in xaalada puntland ay faraha ka baxday way dhici waxaan xoogahaynaa in oo maanta xitaa ay imaanayaan ismada oo muxuu ahaaye gobolka eh, sool ay imaanayaan maanta oo ay si arintaas dhexxadiyaan marka waxaan isleeyahay kolley eh, muxuu ahaa in waa lagu qasban yahay in ay ogolaadaan iyagana ay ogolaadaan in lawada hadashiyo dadkan madaxda in lawada hadashiya muhima ah. hadda qaybta oo ragga ugu muhiimsanaa magaalada garow waa raggii oo ismada u ahaa isimka u ahaa ayaa xalay la fariistay labadooda dhinacba waxayna ogolaadeen in maarata ciidamada ay magaalada ka saaraan ciidamada xerooyinkooda ay tagaan sidaas ay ogolaadeen saasa lagu sheegay marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in ay ogolaadaan in ay wadahadli doonaan hadii ilahi subxana wa tacaala dowladii federaalka oo markaasi isku day lahayd inay xal ka gaarto ee muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka khilaaf ayaa puntland kala dhexeeyo oo xataa madaxweynaha puntland iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud halka ay kala joogaan la yahay marka haddii dowladiiba puntland khilaaf ku kala dhexeeyo xaaladda puntland ay saas tahay soo ma dhici karta isu tanaasul imaan waayo dadkii ay isdagaalaan runtii eh, dowladda laftirkeeda m eh, waa iskhilaafsannahay eh, muxuu ahaa khilaaf naga dhexeeyo marmarsiyo noqon mayso marka waxaan isleeyahay way ku qasban tahay in arintaas ay dhexgasho oo ay maaragtay guddi jirto qaybta ay maaragtay iskhilaafsan yihiin waa xukuumadda baarlamaanka kale waa aadi labadiisa aqal inay dhexgalaan way u furan tahay marka dawladda soomaaliya ma marmarsiya unoqon mayso inay dadkeeda isdilaan oo iyadana ay tiraahdo waa khilaaf siyaasadeeda naga dhexeeya waa sax khilaaf wax ah ka dhexeeyaa oo weliba madaxweynaha maamulka puntland wuxuu eedeyn xoogan u saaray mar dhow aan saas usii fogeyn isagoo leh khilaafkan iyo buuqan oo garow ka jiro dawladda soomaaliya abuurtay iyadaa abaarta maalgelinaysaas sheegay haddii marka ay eh, ay ka joogaan oo ay dhahaan khilaafaa naga dhexeeya ma galayno waxaa muuqanaysa marka hadalkii oo saciidani inay dhab tahay oo wax karkaranaya oo maaragtay arintaas cole eh, samaynaya oo gadaal ka fadhiya in iyada noqonayso saasay dhab ku noqonaysaa marka waxaan isleeyahay marmarsiima inay yidhahdaan waa ishaysta waa aqraabaa naga dhexeeye dowladda soomaaliya waxaa laga rabaa waa bulshadeedii waa dadkeedii waxa ishaysta iyadaa dowlad dalka dowlad kala eh, eh, eh, dibadda laguma keeni karo mana imaanayso waxaan isleeyahay in ay doorkeeda qaadato muhiima aada u tahay kaasini waxa uu ahaa cabdiraxmaan cabdulla idris oo aan wax ka weydiinayay xaaladda magaalada garow iyo guud ahaanba puntland oo cirka iskusii shareertay iyadoona markaasi laga cabsi qabo xubnaha mucaaradka iyo xukuumadda ee maamulkaasi ay ku dagaalamaan magaalada garowe inta badan shacabkii ku dhaqnaa magaaladaasi ay ka barakaceen weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka farqaynta wararka weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqaynta wararka ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa la filayaa in uu gaaro gobolka gado eh, oo markaasi dhibaatooyin fara badan ay ka taagan oo fatahadii ugu xooganaa uu ka geystay webiga juba ee mare gobolkaasi degmooyin badan ee gobolka ka tirsan ayaa dadka ku dhaqan waxay wajahayaan xaalad biniaadamtii ugu darnayd iyadoona shacabka intooda badan magaalooyinkaasi ay ka qaxeen islamarkaana ay wajahayaan dhibaatooyin fara badan duleedka magaalooyinkaasina ay ku sugan yihiin dowladda federaalka ayaa dhowr diyaaradood u dirtay magaalooyinka gobolka ka tirsan isla markaana ee gargaar bini gaarsiisay inkastoo dadka deegaanka ay sheegayaan in wali aysan ku filneyn gargaarkaasi maadaama dhibaatooyinka biyaha daadadka ka dhashay ay marba marka ka dambeeya ay sii tarayaan buundooyin badan oo ku yeela gobolka ayaa go-ay kadib markii biyaha webiga ay xaddhaaf noqdeen islamarkaana ay dul mareen biyaha webiga buundooyinkaasi oo ay qariyeen degmada buundada saddexaad ee gobolkaasi ee degmada luuq ku taalay ayay saaki biyaha qariyeen islamarkaana dadka deegaanka waxa ay sheegayaan in ay ka cabsi qabaan in buundadaasi ay goodo taasi oo noqonaysa buundadii saddexaad ee gobolka katirgobolka ku taalay oo markaasi biyaha ay qariyaan iyadoona buundooyinkii gobolka buundooyinkii ku yaalay magaalooyinka buurdhuubay iyo sidoo kale baardheere ay biyaha qaadeen ra-iisul wasaare xamse marka uu tago gobolka ayaa waxaa la filayaa inuu kulamo la qaato siyaasiyiinta iyo sidoo kale madaxda maamulka jubbaland ee halkaasi ugu tagi doono iyadoona madaxweynaha ku-xigeenka koobaad ee jubaland iyo sidoo kale madaxweynaha ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenka ee eh, koowaad ee iyadana ee eh, maamulka galmudug cali ciid iyo sidoo kale maxamuud sidaadan ee eh, ra wasaaraha uu kula kulmi doono magaalada doolow ee gobolka gedo halkaasina loogu dhawaaqi doono gurmud xoogan ee ay markaasi loo fidinayo shacabka ku dhaqan ee deegaanada maamulka gobolka gedo ee fatahaada xoogan ay saameeyeen gabagabada barnaamijka falqeynta ayaa isla soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal adeeray adigana ma qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay warkalamaanay waxaa la yidhi dhiillada colaadiyo dhiigga daadintiisiyo dhibka maxay israa'iil ugu dhiiranaysaa dhinaceeda carabtaa nabarradu ku dhacayaan maxay dhowranaysaa hayadamba wardoqonyaa lagaaga dirina u dagaalladahay war aneel maahmaadiinkukudheelo dogon walaalsha waan daabuintaleeri aryadhaa xaadisu wareeri haysanin walaalkii ihii la yidhi hoog allaa baday wardoqon waxaa layidhi ilaahay kulama dhaliyo hadduu kula dhaliyana deriskaagama dhigo ileen doqori deebkamakacdee daamankai meermeeris war adin waaqlo waliba ku tabtay doday ka jirtaabay dhaxani kaa dishaay madadba doqone doqone dabkaabe war waxaa kaloo la yidhi barbarkay doqoni kaa xitaa kugu bannaanaa war kalamaanay shacabka falastiin allaha badbaadiye waxaa la yidhi doqonnimo ma dhaafsana dowladaha shisheeyeoo ku durdurin walaalka inaad daawataayoo dusha uun ka eegtaa war waa runtaa ee bislow waxaan kaloo doqonnimo dhaafsanayn israa'iil maraykan jarmal faransa faransiis ingiriis inay iskugu tagaan shacabka masaakiintaahay qasa ku nool war falastiin mar horba weli ereena arabtu noolalkalamukafadaano kafanhanintulen ileen docday ka jiraanbay dhaxani kaa dishaaye doqoney doqoney dabkaabe waar israa'iil imanka cisbitaalka ma sidii bay ku haysataa war meel la badbaadiyo ma lehe ma diirsado walaalkeed intay doonayeyda joogte doqoney dabkaabe war horaa waxaa loo yidhi doqoni waxba kuuma aha Ah. war walikaleeray dadhoobilitriya eh. u dagoomalka daraw aryamadeeyo madax nool iyo midi saawira midnaba lagama sabraa la yiri waranna waxaan maqli jiray eh. nin hadduu taagan yahay aan la tirin eh. haddii uu tagana aan la tebin wax matarahaas allow taqadumi war calaa kulli xaal shacabka carbeed doqonnimo laguma yaqaane dhibaatadu waxay ka jirtaa madaxda wah madaxdan hay dhaliireed aryaadhaha madaxda xataa haddaad doqonnimo ku xamateen ra'iisul wasaare xamsa kuma jiro war calaa kulli xaal kalamaanay soomaaliya iyo falastiinba toodaa haysatee allah ka dulqaada balaayadaas israa'iil iyo argagaxiisa wax isma dhaamaan warbow hadda qase keli maaha waxa laga qaxayee magaalada caasimada buntland oo hayda garowe ayaa laga qaxahayaa war bashiirow kadayo buntland kadayo sida ii dowladeed ee taa ameerijarne warmadeew taa ilaahay baa wax kaa odhanhaye garow hadda ciidan badan buu soo geliyay madaxweyne deni mucaaradkiina dhowlatus bay sameeyeen waxay hayeen bay la soo baxeen war madaxweyne deni waa kii yidhi wadahadal baan ogolahay cafisna waa kii u fidiyey jenaraal jimcaale iyo mucaaradkii dagaalamo oo dhan marka xaggee iska qaban la'daa sheekadu war madaxweynuhu markuu hadalka fiicanoo awaanta iyo islaaxa ku hadlayay eh. mucaaradku ku siixinayaa layidhi si koloyo soo socotaa ay u soo gaarto hayay waar magarooba gooja cadda ka dhigi rabtiin war waaqlo walinton mooshidii risemanlanki dhunji rigaasle aan kooraytaleeri aryamadeeyow anigu weligay rigaas qabta ma arkin war madaxweyne deni waa kiilaha dad kara ma nihin eh. inayna soo dhex galaanna waan ogolahaye eh. geelna waa galgashaa ragna weysgadiyaa miya war weligiiba warka waa dhex caradhaana buntland arrimeeda iyada mucaaradka haddii waxay leeyihiin madaxweynuhu wadahadalna waa ku baaqay afartan tiknikana waa soo gelinaya magaalada see wax ka yihiin warbashiirow ciidanka madaxweynuhu magaalada soo geliyey oo eh. kuwii amniga doorashada sugilaha inay yihiin ma dheci karto maxaa ku diidaysaan urmow hadda doorashada duulaan hor mahay garbaa ka horraysa warbashiirow hadduu dagaal wax taraya somalilan ba aragtay wuxuu yahaye eh. arrinkan gajimarka ha la geeyo war madaxweyne deni eh. aan dagaalanno iyo aan wada hadalno miyuu isku dhinac wadaa war madaxweynuhu doorasho codiya qof aan qabanayaabuu yidhiye haddii dadku qaxaan yaa codaynaya war wax baabaalihiisa yaacay wax baabaalihiisa yaacay naw armadayo washington miyaad nacday aryaadhaha ma madaxweyne deni ha naqato amba mid kaloo si kale wax jiraa ha naqatee haddaan waxaan lugu heshin hadhow qof loogu hilima hadda waxaan lugu heshin hadhow qof loogu hilima war waxaa la yidhi dimuqraadi baan nahay dadku inuu codayo doorashaan u soconnaa balse sidaan anigu doonay u dadaaba xihanta war waxaa kaloo la yidhi doorashadan col la ysugu yaho cudurka soo jiiday cuqdigana abuurtoo wanaag ceel madadi gaysay cayshowmilix raggii shalay ahaa kala carrawsiiday cabduliya haddii aan warsaday caaqil kale maana dadku inuu codeeyaan dhoweyn caynkan ay tahaye macar iyo wir bay taagan tahay caadilkay magane warbislowanna waxaan odhan lahaa isimada buntland jooga iyo baaqadini jeejey jidka nabaddan loo xaadhayo wada jirkoodiia ninna jeebka kuma qaadan karo jiilkan dhaxalkii ka joog waar hoy ka joog waxbaa jira ee ka joog ha jabin ummadee ka joog warbow buntland war kama haysaanayne faragelin shisheeye ayaa ku dhex jidhaan u malaynahayaa sababtoo ah hadda siyaasaddii waa lays laysku hayaa waana la walaaqahayaa beelihii iyo shacabkiina waa laysku diri hayaa warmashiirow soomaalida waxa caado ah dayaceeda inay duulal kale ku eedayso warbou tani dayac waa dhafto maca federaalka lukale ah baa la yiri laba beeloodoo walaalaabaa dagaal ku dhexmaray tuulada sheerbi oo ka ah gobolka karkaar war bashiirow karkaar waa naga dambeeyey gobolka bari dheh war bini'aadan baad la hadlahayaa ee dekardifuu waa ka sii dambaysa meeshana qarnay ka tirsan tahay hadda dhaawac iyo dhimashaba waa jidhaa war bashiirow sheerinta lagu dagaalamayo ma labada qolaa inay midusheergaraysan rabtaa waar meesha mataqaanida sheerbi baa la yidhahdaa war anugu waxaan ku tali lahaa kale maanay puntland waa hooyadii federaalka nabadgelyadeeda in lagu dadaalo sababtoo haddii hooyadu dagaal gasho ilmaha waa loo yaaba war horaa waxaa loo yidhi haddii hasha weynu durduriso aaranka maxaad moodaa aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi durdura geel baa ku jabaye damaacina waa xunyahaye dalkuna waa lamaahuraan dadkuna waa lamaahuraan war cabdullah buntland waba ka garan maysaanayne kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay warbashiir xataa doorashada daniya war kalamaanay war ma haysaane shirki labaad oo degdega ah oo golaha wasiiradaha dhacay xantuna waxay sheegaysaa wasiir kasta in la yidhi wardaad degdega iyo duufaana degdega iyo dagaalla degdega iyo dabab degdegaha ah ayaantanna wareeriyey xaggee loo degdegayaa war shirku waa degdega xantu waxay sheegaysaa wasiir kasta in la yidhi adoon xildhibaanadaada wadan ha isku kaayo keenin waar kii soo waaya ka baxmiya warbow waaqlow hadda halkaa boos baa kaaga bannaan haddayna kuugu dhowdahay war kalamaanay war ma haysaan sida goorraweed bis la sheegayey ayaa intaan soomaalida masiibooyin degdegaha ka dhacaya deegaamadeeda horay balaayo khawaarij leena waatay dhibka ugu haysay daadadka iyo fatahaadahana waa ogtihiin wixii dad ku barakacay naf iyo maalna lagu waayey suuqyada gubtana waa ogtihiin oo kii xamar weyn waxaa ka dambeeyey wajeer oo xala gubtay dagaalada sokeeyana waa ogtihiin iyo beelaha isdilaya hadda ilaahayna waatuu qur-aankiisa ku sheegay qoon inuusan dullayn ilaa iyagu ay isdulleeyaan waraxmadow bilaash baa u daalaysaa gacmahooda waa soomsadaan duul garaad yari warba laguma odhan ilaahay tiisaan laga tegayne nimaanku tiirsani ma toobad keene aryaadhaha kale maanay warhee ma haysiina xildhibaan kulane oo la wareystay wuxuu yidhi berigaan uninku joogna degmoodhin badanaan xoraynay wax gasheegaa la yidhioo hebel iyo hebla dheh tirada koow jannaalow ka bilaabay degmo afar buunda la yidhaana waa ku xejiyey noosheegaa la yidhi mahay ku taalla degmadaas asigana wuxuu yidhi adiguba sheeg waa la yaaban yahay afar buundoyaa yaqaanay mahay ku taallo war cabdullah afarta darjiin inuu sheegay soo dhici karto warba amay walla weyn iyo daafeed u dhaxaysaa war hore madaxtooyada cabdinuur maxamed axmed wuxuu yidhi ayaantan annagu joogna wiil wariye ahay inuu maanta koofi eedeeyo wax la aqbali kara maahana ka fiirsa madaxweyne naw warma qurbajoog buu noqday warnigu qurbaha ma laga soo jabhadeeyaa horta warakis xildhibaan wasiir cabdiraxmaan dheere wuxuu yidhi fahad inuu kursiga waayo shisheeyaha ka dambeeyey yaa waaye iyo shisheeyahaas xaggee joogaan markii la yidhi adiguba waad ogtoow yidhi bowgtaasinama degmada afarta buundaa aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yiri how waxaan u dhiibnay nin dhuma haddowna dhaafoyay dhiibeen waxaan u dhiibnay nin dhuma haddowna dhaafoyay dhiibeen warwaryaasha furinta hore ka soo warrama liibaan lagu cadiya cabdikuus waxay dhaheen mar dhow bur iyo loo kala baxa waryaa u sheegay ayaga warwarya wax looma sheega asaga wax sheeganayo warwaryaal kuma koobnee waa halgamayaal waar mastuurkibay ku soo tababarteen war kalemaanay war mahaysiine anigoo afkeenna ku hadlaya waxaan tacsi u diraya saaxiibkan axmed cabdulla faarax oo adeerkii xaashi cilmi maxamed uu ku geeriyooday magaalada cadaado arma bini'aadana u sababsada mase tii allah u timid war hadda allah u naxariisto ajashii dhammaan taa'ifka joogi mayse waxaa kaloon tacsi u diraya saaxiibkan bashiir yuusuf xasan oo adeerkii abubakar xasan yuusuf uu ku geeriyooday magaalada qardho bisinkee asagana intaa laga waafaqay war qof walba markii taymkiisu dhammaado waa loo imaanayaay axmed dheere iyo bashiir dheere iyo ehelkoo dhanba samar iyo iimaan allah ka siiyo geeriyo marxuumiinta geeriyootayna ilaahay ha u naxariisto dembigoodana allaha dhaafoo kitaabkooda midigta rabbi ha ka siiyo innagana gadaashood nama fidneeyo war soomaalida dhan waa dhibaataysan tahay maante ha ka dulqaado amiin allahayow ilan aaminta ducadiyo allabariga mooye arrin kale ma hayne amiin allahayow fariimahaasi xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinayay cabdiraxmaan kaysin uu farsamaynaya nabadgelyo